xaramka ama xaramka ama ka baxsan ah kolba meeshii lagu hor istaago wa annahu isaga laa qadaa calayhi inaysan korkiisa wax qallaa ahayn cumradaasna inaan qallo laga rabin ayb wuxuu baab yahay oo baab masaladan waxaan ujeedaa baabkan uu kaga hadlayaa ruuxa waa kaan soo sheegnay muxsarka waa soo marnay waa ruux camalkii xajkii ama cumradii inuu dhammaysto ayaa wax u diideen ama xanuun ama cadow ama wuxuun ruuxa noocaasa waxa uu watay ee laga hor istaagay ee uu dhammaystiri kari waayo hadduu cumro yahay oo cumradii laga manciyo dhammaystirkeeda wuxuu ku xalaaloobayaa horta xoolaha uu wado inuu qalo kadibna uu xiirto meesha uu xoolaha ku qalayo ee ku xiiranayo hadday xaramka gudihiisa tahay iyo hadday ka baxsan tahayba waa isku mid oo laazim maaha inuu xaramka gudihiisa xoolaha geeyo xaramka ku qalo masalada kalena waxa weeye cumradaa u suuroobi weyday markaa inaan laga rabin inuu haddana soo qalleeyo yacni sanad xiga inuu dib kala yimaado inayna laasim ku ahayn ayb can ilmiswar wa marwan miswar ibnu mahrama iyo marwan ibnu xakam fii xadiidi cumrati alxudaybiya cumradii xudaybiye xadiidkii ku saabsanaa wasulxi iyo heshiiska heshiiskii xudaybiye iyo cumradeedii xadiiskii ku saabsanaa waa xadiis dheer waxay ku wariyeen ana nebiya nebigu sal lla aley wasalam lammaa faraqa markuu ka faaruqay min qadiyati alkitaabi qoraalka arrintiisii iyo xugumkiisii markuu ka faaruqay ayib kitaabku wax weeyaan waa heshiiskii heshiiskii qoraaladiisii iyo saxiixiisii markii uu dhammeeyey ayuu qaala wuxuu uhi liasxaabihi saxaabadiisa wuxuu ku yidhi quumuu istaaga oo fanxaruu gowraca uma xliquu kadibna xiira timihiina xiira rawa axmed baa wariyey waalbukhaari wa abu daawuud heshiiskan xudaybiya waa kaan marar badan wax ka mida ah soo marmarnay xadiiskeeda sanadkii lixaad buu nebigu sal alay waslam cumro u qastay kadibna meesha xudaybiye la yidhaahdo iyo quraysh ugu diiday inuu muxuu ahaayey cumro uu aado dhammaystirta cumradiisa kadibna waa tii heshiiskii dhacay isagiiyo quraysh toban sanoo xabajoojinah iyo qodobo ka mid ah iyo sanadka soo socda inuu soo cumraysto sanadkana uu noqdo heshiisyadii bay ka mid ahayd markii heshiiskii qoraalkiisii la dhammaystay kadib uu nabigu saxaabadiisa wuxuu ku yidhi istaaga oo xoolaha aad wadaanna gowraca timahana xiirta noqoshana u diyaargarooba macnaha walilbukhaariyi bukhaari waxaa uu sugnaaday canin miswar wuxuu ka warin ana nabiya nebigu sal aley wasalam naxara wuu gowracay oo wuu dhundhabay qabla an yaxliqa intuusan xiiranin wa amara wuu amray asxaabahu saxaabadiisana bidaalika arrinkaasuu amray xadiiskii lafdigan iyo ka horreeyaba wuxuu faa'iideynayaa marka uu xalaaloobayo xoolaha gowracooda iyo xiirashada xoolaha gowracoodu hormarinaya leanna lafdiga horena wuxuu yidhi fanxaruu uma axliquu oo lafd uma la isticmaalay tartiib maca taraakhi bay faa'iidaysaa ayb tan kalena wuxuuba yidhiba nebigu sal alay wasalam wuxuu gowracay intuusan xiiranino xiirashadaa dambaysa amar saxaabadiisana sidaasuu amray marka waxaa la hormarinayaa sida muuqata oo xadiisku ku cad yahay xoolaha gowracooda wa can ilmiswar wa marwana qaalaha waxay yidhaahdeen qallada wuu qoor sudhay rasuululahi sal lay waslam alhadya buu qoor suday iyo qoorta wuxuu u suray kabtii iyo calaamadii loo qoorgelin jiray wa ashcarahu wuuna calaameeyey bidilxulayfati buu ku calaameeyey ashcaarka waa u tegi doonaa darsi caawa inoo soo socda maxaa laga wadaa ashcaarka wa axrama wuuna xarmaday nebigu sal lay waslam minhaa dilxulayfa ayuu ka xarmaday bilcumrati cumru xarmaday wa xalaqa wuuna xiiray bilxudaybiyati meesha xudaybilaadu fii cumrati cumradiisa dhexdeedii ayuu xiiray timaha wa amara wuu amray asxaabahu saxaabadiisana bidalika arrinkaasu amray rawahu axmed baa wariyey waa saxiixun calaa sharti shaykhayn ayb marka wuu xiirtay mxuu ahay waxaan u jeedaa wuu gowracay kadibna wuu xiirtay ayb saxaabadana sidaasuu nebigu amray sal alla alay waslam xadiistii horan buu la mid yahay oo macnihii horay faa'ideynay buu faa'ideynaya wa can ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi inama albadalu qallaha calaa man ruux korkii buu ahaaday bedelka waxaa laga wadaa qallaha tan hadda laguu diiday tu kale oo qalla oo bedelkeeda inaad la timaado waay inama albadalu qalluhu calaa man ruux korkii inbuu ahaaday naqada buriyey xajahu xajkiisa bitaladudi raaxaysi ku buriyey muxuu ka wadaa bimacnaa galma ku buriye waay yacnii ruuxa qallaha laga rabo iyo inuu cumro ama xaj bedel a ah la yimaado ay ku laasimayso waa ruuxii xajkiisa ku buriya galma uu reerkiisa u galmooday iyo raaxaysi ku raaxaystay ayib fa amaa man ciddiisa xabasahu uu xabiso oo uu celiyo caduwun cadow uu reebo oo amase hayru dalika ama cadow waxaan ahayn fa innahu yaxillu wuu xalaaloobi walaa yarjicu mana soo noqonayo ah, meeshiisaasuu ku xalaaloobayaa qallad damba u soo noqono la dhihi maayo wa in kaana hadduu yahay macahu la jirankiisa hadiyun haddii uu hadiya oo xoolo uu wadana wa huwa muxsarun mid la manciyo la hor istaagayna uu noqdo naxarahu hadyigii waa gowracaya in kaana hadduu yahay laa yastatiicu mid aan keri karin an yabcaa inuu diro hadyiga an yabcaa inuu diro bihi hadyiga oo xaggee u diro xaramka inuu u diro hadduusan awoodi karin inuu xaramka gaadhsiiyo hee meeshiisuu ku gowracaya wain istataaca haddii uu kari karo an yabcaa inuu diro hadyi bihi hadyiga oo xaramka uu u dirana lam yaxilla ma xalaaloobayo xataa yabluqa ilaa uu gaadho alhadyu hadyigu ilaa uu gaadho maxillahu meeshii eh, gawraciisu ku waajibahay oo ah xaramka ilaa meeshiisii uu gaadho ma xalaaloobahay akhrajahu lbukhaari baa soo saaray isagoo mucallaqa buu wariyey ibnu cabbaas marka eh, aarkiisan dhowr masalaba waa laga faa'iidaysa horta ruuxii loo diido inuu dhammaystirto xajkiisa iyo cumradiisa inaan qallo lagu lahayn oo kaa loo diidayna wuu ka xalaaloobi ku dambana laasimkuma ah allahuma hadduu xajkii iyo cumradii waajibka ay yihiin waa masale kale laakiin tan lagaa hor istaagay hadday sunno tahay kama dhalanayso inay kugu waajibto tu kale inaad la timaado ood qallo la timaado macnaha ayib taa waxaa laga rabaa buu leeyahay ruuxii xajkiisa jimac ku jabiya baa qallo ku laasimaya laakiin ruuxii la hor istaago ama cadow ama cudur ama wuxuun hor istaagaan kaasi isaga meeshuu ku xalaaloobayaa mana soo noqonayo masalada noocaasa waa masalo khilaafi ka jiro oo cabdillaahi ibni cabbaas ra'yigiisaasi ay muxuu ahaayey eh, laga muransanyahy ayib wuxuu yidhi imaamku amaa meesha yacni ibnu cabbaas hadalkiisaan wadnaaye xadiga xaggee lagu qalayaabaa masale kaleoo muran ku jira haddii lagu reebo oo lagu celiyo xoolahaad waddo ma xaramka qasab inaad gaadhsiiso ood ku qashaa ood ku gowracda mise meeshaa lagugu manciyey lafteedaad ku gowraci ibnu cabaas marka tafsiil buu geliyey oo wuxuu leeyay laba mid hadday kuu suuroobi karto inaad xaramka gaadhsiisana waa inaad dirtood xaramka lagu qalo haddayna kuu suuroobi karin ooda keri karinna meesha marka aad joogto xaramkaba ha ka baxsanaatee baad markaa ku qalaysaa waadna iska noqonaysa tafsiilka cabdullahi ibni cabbaas iyo sidaa masalada uu kala dhigay buu leeyahay ibnu xajar cali raxmatullah wa huwa mutamad saasaa xoog badan buu leeyahay ayib amaa jumhuurtu iyagu waxay leeyihiin meel alle meeshu ku xalaaloobo ayuu ku gowracayaa xilli iyo xaram meeshay toon noqoto ayib wa qaala wuxuu yidhi bukhaari weeye hadalka weli bukhaari baa wata qaala maalikun maalig wuxuu yidhi wahayruhu iyo maalig hayrkiiba maalig iyo cid kaleba waxay tidhi yanxaru wuu gowracayaa hadyahu hadyigiis wayaxliqu wuu xiiranayaa fii ayi mowdicin meel kasta oo kaana uu ahaaday meel alla meeshuu ahaadaba waa ku gowracaya waa waa muxuu ahaayey hadyiga waa ku gowracaya waana xiiranaya ama xilli ha ahaado ama xaram ha ahaado waa madhab aljumhuur ayb walaa qadaa calayhi qallana korkiisa maaha xaggee ka qaadan ina qalla jirin wuxuu uhi lianna nabiya nebigu sal alay waslam iyo waasxaabahu saxaabadiisa bilxudaybiyati xaalay ku sugan yihiin naxaruu way gowraceen xoolihii wa xalaqu wayna xirteen wa xalluu way xalaaloobeen min kulli shayin shay kastana waa ka xalaaloobeen qabla tawaafi dawaafka ka hor ayagoon kacbo imaanin oon dawaaf samaynin meeshoodii jooga ayay xalaaloobeen way gowraceen timihiina waa xirteen waana xalaaloobeen ayb wa qabla an yasila intuusan soo gaarin alhadyu ila lbeyti kacbada intuusan soo gaarin yacnii hadyi intay soo direenna kacbada umayna soo dirine meeshii lagu celiyey ee heshiisku ka dhacay bay xoolihii ku qaleen iyagiina dawaaf iyo cumradii imayna samaynoo dee waa loo diidayba xoolihii hadyigana xaramka ha galeenoo aan u dirna mayna dhihine meeshii bay ku qaleen ayib waa daliilka way uma lam yudkar lama sheegin buu idhi ana nabiya nebigu sal alay slam amara inuu amray axadan ruux oo saxaabadii la socday ah an yaqduu inay qalleeyaan shay-an shay inay qalleeyaan walaa yacuuduu inay soo noqdaan lahu qallaha inay u soo noqdaan lama warin iyadana yacnii xaggeen ka qaadanaynaa inuusan qalla laasim ku ahayn waxaan ka qaadanaynaa saxaabadii nebiga la socotay cumrada loo diiday ee la soo laabtay nebigu amar kuma siinin waa inaad soo noqotaan sanadka dambe laasim kagama dhigin amarna kuma siin lama hayo asagu waa soo noqday sanadkii dambe saxaabadii qaarna waa soo raaceen tabcan qaar badanoo la socday cumradii xudaybiyana cumratulqadaa mayna la socna way ka hadheen qoladaa marka aan la soconin baa la dhihi lahaa ilaa wa ilaaba sanadkii lixaad cumradii laynoo diiday laazim bay idinku tahay kaalaya soo qaleeya lama dhihin mar haddaan la dhin maxaa laga qaadanaya marka uu soo noqoshada iyo qalluhu inuusan laasim ahayn saasaa loo deliishanaya ayb ayb walaa yacuudu lahu wاlxudaybiyatu xudaybiyana khaariju اlxaram xaramka ka baxsanta yani xaggee masalada muranka ka jira waxay tahay xudaybiya waa meeshii heshiisku ka dhacay xoolaha lagu gowracay gowracayee asxaabadu ku xirteen iyo nebiga ka soo noqdeen xudaybiya sideedaba ma waxay ku jirtaa xaramka xuduuddiisa mise way ka baxsanta jumhuurtu waxay leeyihiin waa madhabka maalik iyo shaafici iyo ay marayaane yacni way ka baxsan tahay xaramka meeshaana waxaa ka dhalanaya ruuxii xaramka meel ka baxsan lagu hor istaago xoolaha meesha unbuu ku qalin sidaasaa loo deliishanaya dhinac kalena waa loo deliishanoo soo noqon maayo qallana kuma laasimayana waxaa loo deliishanaya lianna nabiga sal lla alay waslam saxaabadii soo noqotay kulligood kumuuna laaziminin sanadkii toddobaad inay dib u soo noqdaan oo ay qallan la yimaadaan wuxuu sheekhu yidhi marka kullu haada hadalkan oo dhan ibnu cabbaas hadalkiisa iyo hadalka maalik kullu haada inta kanoo dhan kalaamulbukhaariyi waa bukhaari hadalkiisii fii saxiixihi saxiixiisa dhexdiisa uu ku keenay yacni aharka ibnu cabbaasna bukhaari baa keenay mucallaqan hadalkan imaam maaligna waxaa keenay bukhaari baa keenay bukhaari wuxuu marka doonanayaa tafsiilkan ibnu cabbaas iyo hadalkan uu ka soo guurinayo imaamu maalik saasuu isaga laftiisu rajaxaya waa usluubka lagu yaqaano wey ayb masalada marka ku saabsan eh, muxuu ahaay qallaha soo qallaynta waxaan soo marnay baabkan kii ka horreeyey xadiidkii xajaaj ibnu camr ee u horreeyey baabka baabkan ka horreeyey dib ugu noqdo waxaan soo marnay man kusira aw carija faqad xalla he wa calayhi xajatun ukhraa ah, korkiisana waxaa ah xaj kale soo ma xadiiska labaadi waxa weeyaan isagana xadiidka cabdilaahi bni cumar isagana oo isagana uu yidhi alaysa xasbukum sunatu rasuulilahi sal lay slam isagana aakhirkiisa wuxuu ahaa xataa yaxuja caaman qaabilan isla baabkaa laftiisa xataa yaxuja caaman qaabilan sunnadii nebi maxamed buuna ka dhigay marka axaadiistaa marfuuca waxay faa'iidaynaysaa in laga rabo sanadkaas la hor istaagay ee la manciyey sanadka xiga inuu soo xajiyo oo uu soo noqdo xaj kale waana axaadiis marfuuca aharkan cabdullaahi bni cabbaasna wuxuu leeyahay loo soo noqon maayo see la ysu waafajinayaa ayb in ama xajka aad u timid ama cumrada aad u timid ama waajib ha ahaado ama sunno ha ahaadee inaad soo noqonoo qallo u soo noqonayso waa madhab ljumhuur xadiiskaa labadaa xadiis bayna deliishadeen cabdullaahi bnu cabbaas hadalkiisana waxay kaga jawaabeen waa qowl saxaabi iyo ijtihaadkiisa saxaabiga ijtihaadkiisa haddii uu la gooni noqdo hade laasim kumaaha dadka hadduu nas nebiga ka sugan uu khilaafana warkiisa iska baddaa halkaasay marka marinayaanoo waxay leeyihiin soo noqoshadu waa laazim labada xadiisee marfuuca ayay u deliishanaya ayib amaa masalada ku saabsan xudaybiya muxuu nebigu sal lla alay slam saxaabadii la socday u dhihi waayey cumradan la idiin diiday eed ka xalaalowdeen waa inaad sanadka dambe ku soo noqotaan muxuu u dhihi waayey dhihid la'aantaasi waxaa dhici kartay leeyihiin saxaabadu in horayba ay u sii ogaayeen oo inuu yidhaahdaba ayna u baahnayn ixtimaalaad kalena waa suuroobi karaan axaadiistan marka naskee sugan ixtimaalaadka lagagama hortegi karay leeyihin warku halkaasay marka marinayaan oo waxay leeyihiin soo noqoshada iyo qalluhu waa laazim abwaab alhadaaya waaldaxaaya baabun fii ishcaari اlbudni wa taqliidi اlhadyi kullihi wuxuu baab u yahay kana fii ishcaari اlbudni budniga asalkiisa waxaa loo isticmaalaa geela tulud baa la dhaha geela weliba cayilan baa la dhaha oo hilibka leh wاlbudna jacalnaaha lakum min shacaa'ir اllah soo maaha wاlbudna waa geelaas ayb waxaa laga wadaa hadda hadiga geela hadiga waxaa kaloo budniga geli kara loda waan u tegi doonaa iyadana adhigana waa lagu itlaaqi karaa waxaa laga wadaa marka xoolahaas loo wado xaramka loo wado in lagu qalo taa iyadaa marka ishcaarinteeda ishcaarintana waxaa la yidhaahdaa kuruska ayaa wax yar haraga laga jeexaya dhiigga ka soo daata ayaa marka saas looga tirayaa weliba kuruska dhankiisa midigta ah baa saa looga tirayaa marka dhiiggii baa ku oolaya waxaa la yidhahdaa marka ishcaarulhadyi baa la yidhahdayo waa xoolahaas calaamayntiisa waa astaantaa haddii lagu arko geelaas ama xoolahaas socda dhammaan waxaa la isla yaqaanaa deegaanka inay xoolahaasi yihiin hadigii xajka u socday marka laysku taaban maayo lama dhacahayo lama boobahayo looma dhowaanayo waxyaalahay xataa jaahiliyadii gaaladii carabtu aad u weynayn jireen bay ka mid ahay sallaa wuu tukaday adduhra duhurkiibuu tukaday bidilxulayfa dilxulayfa ku tukaday uma kadibna dacaa wuxuu u yeedhay naaqataw hashiisi fa ashcaraha wuu calaameeyey fi safxati sinaamiha kuruskeeda dhinaciisa kuruska jirjirkiisa ayman ee midigta kuruska baarkiisa kore maaha baarka marka laga soo dego dhinaciisa ayaa laga wadaa safxada oo babca ayb fa ashcarahaa markaasuu calaameeyey fii safxati sanaamiha sinaamiha kuruskeeda yani waxa weye dhinaciisa ama jirjirkiisa alaymana ee midigta wasalata wuuna ka tiray addama dhiiggii canhaa xaggeeda yacni sidii adigoo yani murdinahayoo kaleeto ayaa gacanta saa loogu tirayaa ama shaybaa saa loogu tirayaa markaasuu kuruska dhankiisa midigtaa ayuu dhiiggii ka muuqanay wa qalladahaa qoorta ayuu u suray naclayni laba kabood uma kadibna rakiba wuu fuulay raaxilatahu hashiisii qaswo ahayd falama istawad markay ekaatay bihi isaga cala albaydaa'i bannaankii markay kala kor noqotay ayuu ahalla nabigu ku sawdeeyo xarmaday bilxaji xajki rawaw axmed baa wariyay oo muslim abu daawuud wanasaa'i meeshaa marka waxaa ka muuqata nebigu inuu calaamadii kuruskana u sameeyey qoortana u geliyay kabihii labaduba marka inay mashruuc yihiin baa laga qaadanaya ayb wacan ilmiswar bni makhramata wamarwaana qaala waxay idhahdeen kharaja nabiyu nebigu wuu baxay sal lay waslam min almadiinati madiine ayuu ka baxay fii bidci casharata mia min asxaabihi dhowr iyo toban boqolaad oo saxaabadiisaa isagoo wata dhowr iyo toban boqolaad yacni waa kun iyo dhowr boqol waay kun iyo dhowr boqoloo nin kun iyo shan boqol miyay ahayd kun iyo afar boqol miyay ahayd xuduudda adiga kun iyo dhowr boqol ayb fii bidci cashrata mi'atin min asxaabihi isagoo dhowr iyo toban boqolaad oo saxaabadiisaa nebigu sal lla alay slam la socda xataa idaa kaanuu markay ahaadeen bidilxulayfa markay ahaadeen ayuu qallada nebigu sal lay slam qoorta u geliyey alhadyi hadyigiibuu u qoorgeliyey wa ashcarahu kuruskana waa ka calaameeyey wa axrama wuxuu xarmaday bilcumrati cumradiina waa xarmaday rawahu axmed baa wariye walbukhaari wa abu daawuud wa can caaishata radi allahu tacala canha qaalad waxay fataltu waan soohay qalaa'ida budni rasuuli llahi sal ly wasalam nebiga yani waxa weeye qoorgelintoodii wixii qoorta loogu loogu surahay qoorta loo surahay yani qalaa'iddu waa waa xadhigga xadhigga ee muxuu ahaaye qoorta la gelinayo ama kabta lagu muxuu ahaaye lagu xidhayo sida koor ahaantoo kaleeto qoorta u galaya yay ka wataa fataltu anaa suuhay bay tidhi budni rasulilahi sal ly sl nabiga hadyigiisii yani qalaa'idii qoorta loo geliyey aniga ayaad soohay bay tiri oo gacantayda ku soohay uma kadibna nebigu ashcarahaa waa calaameeyey oo kurusku ka calaameeyey wa qalladahaa qoortana waa u geliyey muxuu ahaay kabti iyo wixii calaamad ahaa uma kadibna bacaa wuu diray biha iyada ila lbeyti wuxuu ugu diray kacbadu u diray famaa xaruma kama xaraam noqonin calayhi nebiga korkiisa shayun shay shaygaasoo kaana ahaa lahu isaga xillan xalaal u ah waxay ka wadaa waxaa jirtay maruusan nebigu cumrada aadin laakiin wuxuu diray xooluu diray xooluu diray xajigiisii waa calaameeyey qoortuu u geliyey dad buu u sii dhiibay isaguna waa ka hadhay isagu magaalada madiinuu ku hadhay oo ma cumraysanin marka maadaama isagu uusan cumro xidhanin hadyiga uu diray kama dhalanin in ay wax ka xaaraamoobaan madiinuu joogay hadyigiisiina waa diray wax xalaal u ahaana kama xaaraamoobin waxaa laga qaadanayaa adiga haddaadan cumraysanin oodan xajiyin laakiin aad hadyi dirto sidii ruux xarmaday oo kale xukumkiisa ma qaadanaysa ah, xalaal baad ahaan oo yani wax weeyaan wixii xalaalku ahaabaa xalaalkuu ahaanaya hadigiina waa tagay ee ruuxa xaaraamta ay ka noqonayso maxduuraatulixraamku waa ruuxa xarmaday ee ruuxa hadyi diray ma aha macnahaasaa laga iyo kutusaya uma bacaa biha ila albeyti famaa xaruma kama xaaraam noqonin calayhi nebiga korkiisa shay-un shay shaygaasoo kaana ahaa lahu isaga xillan intuusan hadyiga dirin wixii xalaal u ahaa oo dhan kama xaraamoobin sidiibuu xalaal ugu ahaa muttafaqun calayh intaasoo dhan waxay faa'iidaynaysaa labadaa mas'alo oo ah calaamaynta kuruska dhankiisa midigtaa in dhiig laga daadiyo oo la calaameeyo sidaasi inay mashruuc tahayna <clears throat> waxaa ku tegey jumhuuru الsalafi wاlkhalaf culimmada jamaahiirtoodaasaa qaba inay mashruucta xadiistanaana loo daliishanayaa ayb alimaam abu xaniifa ayaa waxaa laga sheegaa in uu yidhi ma bannaana sababta wuxuu leeyahay waa xayawaankii iyo noolihii oo muslo lagu samaynayo la suuro xumaynayo la ciqaabayo marka abu xaniifa waxaa la yidhi xadiis baa ku sugan meesha haddee waxay ila tahay socon mayso xataa labadiisii saaxiib ku khilaafay labadiisii arday moxamed ibnu xasan ashaybaani iyo ninkii la dhihi jiray abu yusuf labaduba waa ku diideen marka sida sawaabka inay mashruuc tahay waa masalada labaad oo hadiga in qoorta loo geliyana ayadana waa madhabu jamaahiiri ahlilcilmiyo iyaduna way banaan tahay sidaasaana xadiidka ka muuqda ayb wacan caaishata radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lay slam ahdaa wuu hadiyeeyey maratan mar buu ilalbeyti kacbada wuxuu u hadiyeeyey hanaman adhi faqalladaha markaasuu qoorta u suray adhigiina kabaa qoorta suray rawahu ljamacatu baa warisa xadiidku yani wuxuu radinayaa laba qolo qolo tidhi hadyiga xaramka loo diro waa uun geel iyo lo mooyaane adhigu hadyi maba galaba qoladaa waa xanafiyada oo xadiisku waa radinayaa qolo labaadna wuu radinayaayo waa nimanka la yidhaahdo maalik iyo ciid la socoto waxay yidhaahdeen adhiga hadyi wuu galaa laakiin haddii adhiga hadyi laga dhigo in qoorta wax loo geliyo sax maa ma geel baa mise waa lo marka qoorta wax loo gelinayo faraha laga qaadaynaya qoladaana xadiisku waa radinahayaayo adhigiina nebiga u qorgeliyey adhigiina nebigaa hadyi ka dhigay ijtihaadaadka culimmadu marka waxa weeyaan xadiiskaa radinaya labaduba inay banaan tahay buu ku tusi baabunahyi reebiddii buu baab u yahay can ibdaali lhadyi hadyiga bedelidiisa layska reebo hadyigii almucayani ee xadidnaa haddaad neef aad cayinto ood xadido ood tidhaahda neefkaasi waa hadi ood intaad niyooto ugu talagasho neefkaasi hadyiga laga dhigay intaad iibiso ama aad dalla laabato neef kaloo ka fiican ma ku bedeli karto ama la midaba mise marba haddaad neef xadidan hadyi ku sheegtay ood hadyi ka dhigtay lama bedeli karo wuxuu leeyahay arrintaa waa la reebay oo sababta reebiddana waxa waaye hadyigu waa xoolo aadan lahayn waa xoolo alla dartii loo bixiyey wixii alla dartii loo bixiyeyna laguma tasarufi kare waa in sidiisa loo daayo oo sidaas lagu bixiyo allaahumma inuuba sidiisa ku socon waayo markaa lagu qasbanaado in la bedelo mooye masaladu waa taas wey macnaha can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi ahdaa wuu hadiyeeyey cumaru cumar wuxuu hadiyeeyoo beydka u hadiyeeyey najiiban hal aad u fiican najiib waxaa la yidhahdaa xoolaha midkiisa ee qiimaha sita leh oo xoolaha kale ka qiimo fiican ayb fa uctiya waxaa la siiyey bihaa neefkii fiicnaa ama hashii fiicnayd waxaa laga siiyey alaaثumiati diinaar saddex boqol oo dinaar baa laga siiyey waa lacag aad u fara faata nabiya markaasuu nebiga u yimi sal lay slam faqaala uhi yaa rasuul allah innii anugu ahdaytu waan hadiyeeyey najiiban hal aad u qiimo badan fa uctiitu waa laysiiyey bihaa iyada alaaamiati dinaar saddex boqol oo diinaar baa laygu siiyey oo laygaga gadanaya afa abiicuhaa ma iibiyaa wa ashtarii ma ma soo gadaa biamanihaa lacagteeda budnan geel kale ama hal kaleeto oo ka fiican oo hadi kaleeto ama kusoo gadaan ayb qaalana wuxuu nebigu sal ly slm laa maya inxarhaa gawrac iyaaha iyada meelaad ka marto ma lehe iyada un gawrac raw axmed baa wariyo abu dawuud walbukhaariyu baa wariya fii taariikhihi sanadkiisu waa daciif ma sugna xadiidkani nin la yidhaahdo jahmi ibn ibnuljaruud oo majhuula ku jira fiihi jahaala ah. waa midda labaade inqiaacna waa ku jiraayo jahmigaasi saalim ibnu cabdilaahi bni cumar buu ka warinayaa bukhaarina wuxuu leeyahay inuu wax ka maqlay lama oga saas daradeed ixtimaalka inqiaacuna waa ku jiraa saas daraaddeed baa waxaa daciifinaya sheekh albani iyo sheekh shucayb ilarnaawud iyo kayrkoodba way daciifinayaan sa waxaa hortood cilleeyey oo xadiiska ku cilleeyey jahmiga jahaaladiisa alimaamu alxaafid almundiri iyo ibnulqayim iyo keyrkoodba xadiisku marka ma sugno ayib masalada uu ka hadlayo oo inaan hadyiga la bedeli karinna jumhuur ahlilcilmi baa qaba oo waxay u deliishanayaan xadiiskan bay qaarkood deliishanayaan agtooda ka sugan qaarna waxay deliishanayaan cumuumaadka nusuusta kale ee laga faa'iidaysanayo wixii la bixiyo oo ilaahay dartii loo bixiyo inaan laga dabategi karin oo aan sidiisa laga bedeli karin yani waxa way waxyaalaha Eh, muxuu ahaaye eh, ama hadyiga ha noqoto ama awqaafta ha noqoto waxyaalaha noocaasoo kaleeta sidii loo bixiyey unbaa lagu wadayaa allahuma inay tacatul ku dhaco faa'iidalaanuu ku soo baxa mooye oo maalan eh, meel oo loogu talagalayoo ruuxu uu baxsaday maalan madrase uu baxsaday masaajid ma loo rogi karaa masaajidse ma la rogi karaayo inta la iibiyo lacagtiisa meel kale masaajid kale ma lagaga dhisi karaa hal marun bay suuroobi karta hadduu masaajidkiiba uu noqdo faaruq wax ku tukadaba haddii la waayo ooba laga kala guuraba muslimiin baa deganeed xaafadda masalan muslimiintii wayba ka tageenba xaafadda gaalaaba badashayba masaajidkiina wax ku tukanayo ma leh ma la iska daynaa marka ma waa la gadi leanna markaa manfacadiisii baa faa'iidalaaan ku soo baxday markaasoo kale waa la gadayaa lacagtiisa meel kaleeto oo muslimiintu degayaan baa masaajidkale lagaga dhisaya marka waqafka iyo waxyaalaha la bixiyo sidaasoo kaleetaa sidoodaba in manfacadoodii bilkuliya ay socon weyda mooye intay manfacadii jirto sidoodaa loo daynaya lama bedelayo marka saasaa asal ah ayb ina albudnata min alibili walbaqari can sabci shiyaahin wa bilcags kanna wuxuu baab yahay neefka geela ee hadyigaah iyo neefka looda ah adhi marka la yidhaahdo muxuu u dhigmaa toddoba neefoo adhiya buu u dhigmaa cagsigana waxa weeyaan toddobada neefee adhiga ah waxay u dhigmaan neef geela ama neef lo' ah ama adiga adhigii baad haysataa maalan waxaad rabtaa adhi baad yaad yaad haysataayoo aad leedahay oo daqataa waxaadna rabtaa inaad hadi u dirto beytka ama kacbada hadyigaad rabto inaad dirtana waxaad rabtaa inuu geel ama neef lo u dhigmo adhi baadse haysataa meeqaad diri marka todoba neef oo adhi ah saas ama geel baa cagsiguna waa sidoo kale waa Ah, geeliina wuxuu u dhigmaa toddoba neefoo adhi ah neefkii lo-daa wuxuu u dhigmaa toddoba neefoo adhi ah toddobadii neefee adhiga ahaydna sidoo kale waxay u dhigmaan neef geela ama neef adhi walcagsidaasaasoan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lay waslam ataahu waxaa u yimid rajulun nin baa u yimid fa qaala markaasaa wuxuu idhi inna calaya korkayga waxaa ahaatay budnatan ah, neef geel ah oo hadyi ah wa ana aniguna muusirun waxaan ahay nin waxaysta muusirun lahaa nin awoodi karaan ah muusirka waa ruuxa awoodda leh ee waxaysta wa walaa ajiduhaa mana helayo fa ashtariihaa ma soo iibiyaa waxaa korkaygaa neef hadiya baa idul saaran inaan bixiyo xoolihii aan ku gadi lahaana waan haystaa mana heli kara isaga lafahantiisii ma hayo laakiin waxaan ku ku soo iibin lahaa waa haystaa ama soo iibiyaa waxa marka lagu iibinaya lacag ma ah lacag haddii lagu iibinayo uu leeyahy lacag baan haystaa oo lacag baan ku soo gadayaa taa dhib ma lahaateen ee adhiguu haystaa adhigii buu rabaa inuu neef geel ah ama neef lo ah intuu ku soo iibiyo inuu neefkaas markaa hadyi u diro marka wuxuu leeyahay wa ana muusirun laha walaa ajiduhaa neefkii budnadiina ma haysto faashtariiha ma soo iibiyaa fa amarahu nabiyu nebigu wuxuu amray sal lay slam an yabtaaca inuu iibiyo sabca shiyaahin toddoba neefoo adhya inuu iibiyo oo fayadbaxuhunna uu markaa gowraco markaa neefkii buusan heli karin hadigii geel ahaa ama lo'd ahaa buusan heli karin bedelkoodii toddoba neefoo adhya ka dhig bale rawa axmed baa wariye ibnmaaja waa daciif ma sugna ayb cilladiisuna waxa weeye caطaa'a alkhuraasaani ayaa ka warinaya ibnu cabbaas caطaa'a alkhuraasaanina sida imaam axmed uu leeyahay muusan waxba ka maqlin cabdullahi bni cabbaas halkaa marka cilat linqiطaac baa ku jirta sanadka cillada labaadi waxa weeye caطaa'a alkhuraasaani lafahaantiisu waa saduuqun yahimu kaiiran waa nin rulow ah laakiin ismoodsiiskiisa aad u fara badan wuxuuna caan ku yahay irsaal iyo tadliis labadaba sidaas daraaddeed ciladaa kalena waa qaba labadaa cillo daraaddood buu xadiisku daciif ku yahay waxaase deliishaday culimmada qaar qaba in neefka geel iyo neefka loda toddoba neef oo adhya ay u dhigmaan waana madhabka jumhuurta qaarna ijmaac bayba wariyeen axaadiistan soo socotaa xoojin doonta macnaha isaga wacan jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu ihi amaranaa wuxuuna amray rasuululahi sal ly waslam rasuulku wuxuuna amray an nashtarika inaan wadaagno fi libili geela dhexdiisiiyo walbaqari lo'da kullu sabcatin toddoba ruuxba oo minaa annaga naga midaba fii badanatin neef lo'a ama neef geela inay wadaagaan ayuu nebiguna amray sal ley slam muttafaqun caleyh wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan qaala lanaa wuxuuna yidhi rasuululahi sal lay slm rasuulku wuxuu nagu yidhi ishtarikuu wadaaga filibili geela walbaqari iyo lo'da kullu sabcatin toddobadii ruuxba fii badanati neef ha wadaagaan rawahu lbarqaani baa wariyey calaa sharti saxiixayn buu ku wariyey ayb wa fii riwaayatin riwaaya kale waxaa kusugan qaal wuxu uhi ishtaraknaa wadaagnay maca anabiyi nebiga sal lay slam la jirankiisa fi lxaji waalcumra xajkiiyo cumradii dhexdooda annagoo nebiga la soconno kullu sabcatin toddoba ruux oo minaa annaga naga midaba fii badanatin hal neef bay wadaageen fa qaala rajulu ninbaa marka wuxuu yidhi lijaabirin jaabir wuxuu ku yidhi xadiiska warinaya ayashtariku ayushtaraku ma la wadaagi fi lbaqari lo'da maa yushtaraku sida loo wadaagayo kale fi ljazuuri geela yani sida lo'da geela garanay ee lo lafteedii ma sida geeloo kalea loo wadaagiyo toddoba ruux baa neefka lo wadaagi kara miya fa qaala markaasaa wuxuu yidhi jaabir maa hiya lo ma ahaanin ilaa min albudni ah, budni haddii lagu yidhahdo sideedaba kelimadaa budnigu geeluna waa galaa lo-duna waa gashaa ah, labadaba waa la marka haddii uu nebigu yidhi sal ly waslam yani waxa weeye wadaaga budnigaa la wadaagayo geeliina wuu noqon lodiina wuu noqonayo waa un isku mid buu leeyahay xukumkooda fari ma leh an xudayfata radi allahu tacala canhu qaal waxaa laga wadaa bimacnaa hadyi baad rabtaan inaad bixisaan neef geel ah waadna badantihiin toddoba idinka idinka mida ah ama toddoba ruux ayaa hal neef hadyi ka wada dhigan kara toddoba ruux baa hal neefoo lo-a ah sidoo kale hadi ka wada dhigan karo wada dirsan kara saas man oo uu ka wada gudi karaa hadyigaasi ama kii laasimkaa ha noqdo ama mid sunnaa ha noqdo oo hadyiga nusanada muxuu noqon karaa adoon wax kugu waajibiyey aysan jirin baad xoolo u dirtay ama kaxaysay ood geysay xaramka geysay waa cibaado sideeday cibaado madax bannaan u tahay ama mehe maalan waxaad samaysay tamatuc baad samaysay ama qiraan baad samaysay soo haddii markaa kugu waajib maayo faman tamataca biاlcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi xadyigaasi waa laazim marka xadyigii kugu laazimay ee ama aad tamatucu keenay ama qiraanku keenay yaa waxaad rabtaan idinkoo toddoba ruuxa inaad hal neefoo geel isla qashaan oo hadyigii uu idinka wada gudo ama idinkoo toddoba ruuxa inaad hal neefoo lo ah wadaagtaan waa idiin bannaanta marka waa wadaagi kartaan inaad toddoba neefoo aiya mid walba neef aiya qalana waad heli kartaan toddobadii neefee aiga ahayd inaad hal geel ka wada dhigataanna waad heli kartaan macnaha laga wadataa iyadaaba ayb an xudayfata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi sharaka waa wadaajiyey rasuulu lahi sal lay waslam fii xajatii xajkiisii bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooduu wadaajiyey filbaqarati neefkii locda ahayd can sabcatin toddoba ruux xaggood rawa axmed baa wariyey sanad xasan uu ku wariyey xadiidkuna waa saxiixun lighayrihi ayib hadyiga in la wadaagi karo oo sidaa axaadiistu eh, u tilmaantay hal ruux ka badan ay neef geela ama neef lo'a ay isugu tegi karaan waa madhabka jumhuurta waa say culimmadu u badan yihiin oo way bannaantah w macnaha wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu uhi kunnaa waxaanu ahayn maca nabi nebiga la jirankiisa sal lay waslam rasuulkaan la jirnay ayb rasuulkaan la socnay fii safarin safar dhexdii fa xadara markaa waxaa soo xaadiray aladxaa udxiyadii baa timid udxiyadu waa u tegi doonnaa oo duruusta inoo soo socotay ka mid tahay waa xoolaha la qalo carafada haddii xaramka la geeyo oo xaramka loo diro ama halkaasna waa hadyi haddii guryihiinni iyo deegaanadiinna aad ku qalataanna marka waa udxiyo marka waxaa timid udxiyadii baa timid oo xoolihii carafo la qalaya faxadara adxa ayb adxiyadii baa timid fadabaxnaa markaasaanu gowracnay albaqarata <clears throat> fadabaxnaa waan gowracnay albaqarata neefkii lodahayd can sabcatin toddobaan ka gowracnay buu yidhi walbaciira neefkii geela ahaana can casharatin toban ruux baan ka gowracnay buu yidhi ayib rawa baa warisay ilaa abaa daawuuda abu daawuud mooye waxaa taxsiininaya xadiidka alimaamu tirmidi waxaa saxiixinaya xaakim iyo dahabi iyo sheekh albani laakiin bayhaqi wuxuu leeyahay xadiidkani waxaa la gooni noqday nin la yidhaahdo xusayn ibnu waaqid oo yacnii waxbaa ku jira xifdigiisa kadib wuxuu tilmaamay xadiidkii jaabir ayaa ka saxiixsan buu yidhi oo xadiidkii jaabir iyo kani xaggay isku khilaafsan yihin kan wuxuu yidhi toban ruux sooma ma xadiiskii jaabirna muxuu yidhi toddoba xadiidka jaabir baa ka saxiixsan buu yidhi bayhaqi marka wuxuu maraya wuxuu ishaarayaa taqriiban nooc oo tarjiixa xuseyn ibnu waaqidka uu tilmaamayo waa nin sidiisa iqa ah laakiin marar buu ismoodsiis wax uga dhacaan oo khaladku ka dhaca sida uu xaafidku sheegay ayib meesha marka xadiistii horiya kan waxay ku kala gedisan yihiin oo khilaafku ka jiraa walbaciir can cashratin neefkii geel ahaa toban ruux ayaa wadaagi kara axaadiistaa kalena waxaan soo marnay toddobaa wadaagi karta soo ma halkaasaa khilaaf ka jira see loo kala tawjiihinayaabay culimmadu ku kala aragti beddelan yihiin oo axaadiistaa hore jumhuurtaa qabta kanna waxay kaga jawaabayaan waxay leeyihiin xadiiskan ibnu cabbaas laba mid in la yidhaahdo kelimada toban waa shaado waa daciif iyo in la yidhaahdo ma ahee xadiidkani si ahaantiisaba hadyiga kuma saabsanee udxiyaduu ku saabsan yahay marka wixii udxiyo ah toban ruux baa hal neefooda wadaagi kara wixii hadyi ana toddoba ruux baa wadaagi karta saa in meelaha ay ku kala yimaadeen loo kala lagu kala tawjiihiyo waxaase sugan nebigu sal alay wasalam uu xoolo uu qaybinayay uu neefkii geel ahaa toban neefoo adhi a la simay saxiixaynku ku yaalla xadiidkaasi waa xadiidka raafic ibnu khadiij wuxuu leeyahay nebigu sal lay slam xooluu qaybiyey facadala cashran min alghanami bibaciirin yacni wuxuu u dhigay halkii neefee geela ahaa toban neefoo adhiyuu u dhigay laakiin taasi hadyina ma ahayn udxiyana ma ahayn xoolo uu qaybinayay bay marka xoolaha udxiya hadday noqotona waxaad tidhahdaa toban ka dhig haddaarabto xadiiska ibni cabbaas iyo xadiiska muxuu ahaayey kali iyo mari laakiin hadyi hadday noqoto toddoba ruux umbaa wadaagi kara neefka geela ama neefka adhigaa sidaasay ku kala tawjiihinayaan waase masale khilaafiyo murankeedu ma yara ayib tobankaana waxaa qaba culimmada qaarkood oo waxaa maray maxaa isxaaq iyo ibnu khusayme iyo ibnu xasmi iyo waxay tobankaasay marayaan macnaha ayib marka xadiisku waxay leeyihiin jumhuurtu wuxuu ka baxsan yahay meesha yani laga doodaya maaha hadi baa laga hadlaya hadyina kumaba saabsano udxiyuu ku saabsanya hadday yidhaahdaan la yidhaahdo hadiga waxaan uga qiyaas qaadanaynaa udxiyadana dee waxaa laleeyahay waa laba kala baab tanna nusuus baa ku soo aroortay tanna naskeeday leedahay hadduu nas meesha yaalana qiyaas ma soconayo adig qaabkaasuu imaam shawkani caleh raxmatullahi masalada u tawjiihinaya baabu rukuubi lhadyi <coughs> wuxuu xoolihii la waday hadyigii aad wadayeed u waday beydka iyo xaramka u waday ma fuuli kartaa bimacnaa gaadiid ahaan ma ka sii dhigan karta arla fog baa laga soo kaxaynaya madiina iyo kashisha iyo marka qaabto ciraaq iyo najti iyo dhul aad u fog baa xoolaha laga keenaya waxaa laga yaabaa in yani asaabiic lasoo wado ayib adiga marka wade ee kaxaynayaay gaadiid ma ka dhigan kartaayoo gaadiid ahaan ma u tifacsan karta masale kalaa tabataalle caanaheeda caanahoodasi ma maali kartaa ille wixii waa hadyi oo waa wax la bixiyey masaladaa way masalada laga hadlay can anasi radi allahu tacala canhu wuxuu uhi wuxuu arkay rasulu llahi sal ly rasuulku wuxuu arkay rajulan nin oo yasuuqu kaxaynaya hadiyan yasuuqu kaxaynaya dhe badanatan ah, neef geel ah oo hadi ah, nin dabada ka wada faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam irkabha warfuul fa qaala wuxuu uhi innahaa iyadu badanatun nebi allow waa hadyi badanatun wuxuu ka wadaa waa hadyi meeshaa waxaa ka muuqata caadadooda ma ahaan jirin islaamka ka hor inay hadyiga fuulaan oo gaadiid ka dhigtaan marka wuxuu rasuul ilaahi waxaan u fuulaynin waa hadyi ayib qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slm irkabha warfuul qaala wuxuu uhi innahaa badanatun seenu fuulaa waaba waaba hadiye qaala nebigu wuxu uri sal ly irkabha warfuul alaaan saddex koor muttafaqun calayh walahum waxaa u saddexdooda waa bukhaariyo muslim iyo axmede min xadiii abi hurayrata naxwahu midkaan mid lamid naxwuhu mid la mid xadiis abu hurayra warinayo kanoo kaleana way wariyeen saddexdooda wacan anasin radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay slam ra'aa wuxuu arkay rajulan nin oo yasuuqu kaxaynayo dabada ka wada badanatan neefgeela oo hadi ah waqad ajhadahu asagoo uu dhibaateeyey haddana walxaal qad ajhadahu almashyu socodkii dhib iyo rafaad waxaa ka muuqda ninkaasi lugta uu soo maray iyo jidka uu haya iyo diiftii rafaadka ka muuqda waa dhibban yahay neef geelana dabaduu ka wadaa fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam irkabha warfuul qaala wuxuu uhi inaha badanatu qaal wuxu uhi irkabha fuul wain kaanat badanata hadyiba ha ahaatee fuul buu oo gaadiid ka dhig waabad rafaaday rawa axmed baa wariye wanasaa'i waa xadiis saxiixo waxaa saxiixinaya sheekh albaani iyo sheekh shucayb iyo qayrkoodba way saxiixinayaan wa xadiid sugan wey ayb waxaana deliishanaya labada xadiis xadiis eh, xadiidka anas riwaayaadkiisa kala gedisan waxaa deliisanaya maalik iyo axmed iyo isxaaq iyo ahludaahir oo waxay leeyihiin hadyiga aad waddo gaadiid waad ka dhigan kartaa oo waad fuuli kartaa gaadiid ahaan baad u fuuli kartaa xataa adigoo dan weyn oo kugu kalliftay ayna jirin xataa daruuro ma aha xaaje xataa laazima inay timaado laakiin maadaama aad dabada ka waddo socodka uu socdo hadduusan dhibaynin hadyiga neefkasi ahaantiisa haddayna ku keenayn caatinimo iyo inuu rafaado inuu daalo iyo inuu hadho iyo haddayna ku keenayn rafaad uusan isaga laftiisa ka dhalanaynin waad gaadiid waad ka dhigan kartaa bay leeyihi xadiiskan ilaaqiisayna daliishanayaan wacan jaabirin radi allahu tacala canhu anahu isaga su waxaa la weydiiyey can rukuubi lhadyi hadyiga fuulitaankiisaa la weydiiyey faqala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay rasuul alahi sal lay slm wayaquulu leh irkabhaa fuul bilmacruufi si wanaaggeeda la yaqaano ku fuul macruufka waxa weeyaan waa si aan dhibaynin hadyiga adigiina aad gaadiid ahaan u intifacsanayso dhibkana aad ka ilaalinayso iyo wixii ama hilibkiisa ama manaafacaadkiisa dhibaato u geysanaya taana ka ilaali ayb idaa goortii fuul buu nabigu sal lay slam uljita lagu dhibaato geliya ilayha iyada xataa tajida ilaa aad ka hesho dahran ilaa gaadiid aad ka hesho haddii aad ku qasbanaato oo lagu dhibaato geliyo markaa fuul buu yidhi intaad gaadiid ka helayso ayib rawa axmed baa wariyey wa muslim wa abu daawuud waannasaa'i waxaa deliishaday kana culimmada qaarkood oo ku tegey waxa uun la fuuli karaa hadyiga markay uun dani kugu kalifto oo dee wuxuu xadiisku yidhi idaa ulji'ta ilayha ah, markaad ku qasmanaato dantu kugu kalifto markaa unbaa la fuuli karaa laakiin adoon dani kugu kalifin maya bay leeyihin sidaana waa madhab daa'if min ahli ahlicilmi ibnu cabdilbar wuxuu ka soo guurinayaa madhabkaas maalik iyo abu xaniifa iyo shaafici iyo in badanoo fuqahada ka mida haddayna xaaja jirin markaa lama ogolo karaahiye wayaan bay leeyihin sidaasay marayaan ayb qaarkood wayba kasii sii badiyeenoo waxay yidhaahdeen xaalad daruuro umbaa lagu ogolaan karaa xaalad daruura xaaja iyo daruura way kala adagta xaajadu waxa weeyaan waa wax dhib kuu hayo laakiin haddaadan samaynin wax weynoo ku soo gaadhaya ma jiro daruuradu laakiin way ka sii khatarsantaoo dhib weyn baa ku gaadhaya saas way ama jirkaaga ama xoolahaaga ama wuxuun dhibaataa ku soo gaadhaysa marka qaarkood waxay yihiin xaaladda la fuuli karo waa xaalatu daruura un xataa xaaje ma qoladaas waa sii adkeeyeen marka masaladu ayb wacan caliyin radi allahu tacala canhu anahu isaga su'ila waxaa la weydiiyey yarkabu rajulu ninka ma hadyahu hadyigiisa ma fuulaya caliyow faqala wuxuu uhi laa ba'sa bihi dhib ma leh laa ba'sa bihi ayb qad kaana wuxuu ahaa buu buuhi annabiyu nebigu sal lay waslam yamuru mid mara birijaali rag buu soo mari jiray yamshuuna oo socdoo lugaynaya fayamurhu markaasuu amri jiray birukuubi hadyihi xoolaha uu wadee hadyiga inuu fuuluu amri jiray ayb qaala wuxuu yidhi marka cali walaa tattabicuuna mana raacaysaan weligiinba haddaad gebgeblaysaan oo aad si kalse isqaadaan ood isdhigtaan walaa tattabicuuna ma raaci kartaan shay-an shay oo afdala ka fadli badan min sunnati nebiyikum nebigiinna sunnadiisa sal lay waslam dariiqii nebi maxamed sal alay wasalam jid ka fiican weligaa mari marka wixii isaga ka sugan inaad qaadato waayo manaa saasuu ka wada raw axmed sanadkiisu waa daciif nin la yidhaahdo moxamed ibnu cubaydillaah oo aan la garanaynin ayaa ku jira sanadka aabbihiina isaguna waa layin اlxadiid laakiin xadiidku waa xasan lighayrihi oo axaadiistaa horeen soo marnay ilaa macnaha ah baa u markhaati kacaysoo xoojinaysa sanadkiisuse waa daciif alimaam ibnu xajar casqalaani wuxuu isagu ku xoojinayaa xadiid mursal ah oo saciid ibnu mansuur uu soo saaray biisnaadin saxiix ayaa xoojinaya buu leeyahy adiga calaa kulli xaal xadiidku ka xadiid ahaan waa xasan laakiin sanadkiisu waa daciif ayb axaadiistii hore waxay faa'iidaynaysay buu faa'iidayn laakiin wuxuu la dheeryahay ama tii horeba ay tilmaantay nebigu wuu amray fuula buu yidhi halkaasi amarkaas waxaa deliishaday culimmada qaarkood oo waxay yidhaahdeen idinka waxaad ka hadlaysaan ma u bannaantahay mise uma bannaanee waaba waajib bay dheheen inuu fuulo waajib daahiriyada ah, iyaa laga loo tiiriyaa oo xaggeed ka qaadateen waajibnimada waxay dhaheen waa amar amarna maxaa lagu yaqaana a ah, inuu wujuub faa'iideeyo saas daraaddeed ma bannaan tahay ma bannaana iyo daruuri xaajaad ka hadlaysaan amar baa meesha yaala hala qaatay leeyi ah, aduu kaafiya kala dheerin qolo karaahaysata qolo amar bixiso waajibisa iyo qolo xaaje ku xidhiyo qolo daruuro ku xidhiyo khilaafkaasi waa jira saas way macnaha mas'alada asal ahaan meeshay salka ku haysa waxa waaye waxa mar haddaad ilaahay dartii u bixiso oo sadaqa aad u bixiso ama hadyi ku magacowdo ama aad waqaf ka dhigto haa haddaadan marka horeed bixinayso sharti ku xidhannin inaad wax ka intifaacsanayso ood sidaa ku bixiso laguma oggola inaad manaafacaadkiisa wax ka mida uu dib kuugu soo noqdo ama lafahaantiisuba dib kuugu soo noqoto waxay salka ku haysaa yani xadiiskii ahaa muxuu ahaayey alcaa'idu fii hibatihi kalkalbi yaqii'u uma yacuudu fii qayhi ninka wuxuu bixiyey dib ugu noqday waa sidii ay mantagay oo mantagiisii dib u cunay oo kale laysa lana maalu saw xataa xadiidka ibnu cumar ee qisadu ku timid ama xadiisku ku yimid faras uu lahaan jiray oo e, muxuu ahaayey aad u fiicnaa ayuu nin siiyey maalintii dambe wuxuu arkay faraskii oo iska dayacanoo uu suuqa keenay oo iibinahay markaasuu yidhi nebi allow faraskii hebel ah suuqu yaallaayo ma ka soo iibsadaa ninkii ha ku noqoni buu nebi sal lla alay slam sadaqadaada ha ku laabani xadiiskanu marka u sheegay marka xataa can ariiqi ilbeec maya can ariiqi ilbiic hal mar si unbuu kuugu soo noqon karaa waxaad saa u bixisay wuxuu kuugu soo noqon karaa un dhaxal xadiiskeedana waan soo marnay aad maaqanaada xusuusantihiin soo ma haddii dhaxal ahaan uu kuugu soo noqdaay markaasi waxa weeye waa yaani sadaqadaadiina asaxday dhaxal baana kuu soo celiyay xadiis khaasaa ku sugantaa iyada masaladu marka halkaas sal ku haysa xoolahan waa hadi waan bixiyey ilaahay dartii baan u bixiyey seebaan baan u intifaacsan karaayoon gaadiid uga dhigan karaa halkaasa ishkaalka jira laakiin waxaan leenahay nusuus khaasaa ku soo aroortayoo ka saaraysa axaadiista aan hadda ka hadlayn waa la intifaacsan karaa marka waxay ka hadlaan caanaha hadduu neefku riman yahy waxaan u jeedaa uu irmaanya neefku hadduuba irmaanya hadyigaa intaad jidka sii wado ma maali kartaa oo caanihiisa ma cabbi kartaa ayadana waxay leeyihiin maya jumhuurtu saasay qabaan haddii aad ka baqdo inay caanuhu dhimaan oo eh, neefku ku dhibaatoodo kalis sadaqayso dadka sii laakiin aduu ha cabbin wada maxaan saahi ka dhigtaa marka horeba inaad saad soo qaadatae ya watazawaduu sooma markaad soo baxaysay ood soo socotay sahaydaadii aad jidka la simarayso inaad soo qaadato maahayn caanahani marka waxa weeyaan way ka baxsan yihiin sahaydaadii saas mana sayna u imaanin ishkaal ah oo sheekh geel aan wado soo inaan caanihiisa cabo maaha ah, marka yani foolitaankaa gaadiid ahaanta wixii ka baxsan maya ayay leedahin iyada naskaasaa ku soo arooray baabu lhadyi yactibu qabla almaxili wuxuu baabu yahay hadyigii la waday oo halaagsamaya qabla almaxili meeshii lagu gowrici lahaa intuusan gaadhin cadabku waxa weeyaan waa inuu ku yimaado wax keena dhimashadiisa ah, oo maalan maalan ama waraabaaba qabsaday oo ama wuuba socon waayay ama xanuun baa ku dhacay maxaa la samaynayaa wa ayib meeshii lagu gowrici lahaana ma gaadhin oo xaramkii iyo meeshii can abi qabisata waxaa laga warinaya du'ayb ibni xalxalata qaala wuxuu ihi kaana nabiyu nabigu wuxua sal lla lay slam yabcahu mid dira macahu la jirankiisa bilbudni hadyiga ayuu diri jiray uma kadibna yaquulu wuxuu dhihi jiray in catiba hadduu halaagsamo minhaa xaggeeda xaaluu iyada ka mid yahay shay-un shay oo fa khashiita aad ka baqdo calayhaa korkeeda mowtan dhimasho uga baqdo fanxarhaa gowrac oo dhundhow uma qmis kadibna tiimbi naclahaa kabteeda fii damihaa dhiiggeeda dhexdeeda tiimbi oo yani dhexgeli uma drib kadibna ku dhufo bihi kabta waxaad ku dhufataa safxatahaa dhinaceeda kuruska dhinaciisa kabtii oo dhiig la dhufo walaa tatcamhaa hana quudanin anta adigu walaa axadun cidinayayna quudanin oo min ahli rufqatika dadka kula socda ka mida rawa axmed baa wariyey wa muslim wa bnaaja bimacnaa haddii mid uu kaa sakaraado oo kuu socon waayo ama uuba dhimasho qarka u istaago oo aad dhimasho uga baqdo horta bire oo xalaalee kow kadibna kabtii qoorta ugu jirtay ee calaamadda u ahayd dhiigga dhex dhexgeli markaad dhiigga dhex gelisana kuruska dhinaciisa kaga dhufo waa calaamado waxaasoo dhan intaa markaad samayso meeshaa kaga tag adiguna hilibkeeda ha u dhowaanin dadka kula socdanayana u dhowaanin oo yaa cunaya dee dadkaa kalaa cuni doona wixii baadiyaha iyo dhulkaa ku nool hadday doonaan xayawaanaadku ha cunaan wahaakada saasaa loogu talagalay waxay ahaan jirteen bay leeyihiin kutubtu ay tilmaamaysa carabtu waagaas eh, dhulkaa jasiirada deganayd gaaja iska jirta dadku iska gaajaysnaadeen iska gaajaysnaayeen marka dadka xujayda ee safarta ah, ee socotada ah, meelaha ay marayaan iyo meelaha ay degayaan iyo kulli wax alla wixii baadiyaha iyo dhulkaa degan meeshaasaa loo imaan jiray oo raadkooda la soo qaadi jiray oo meeshay ka guuraan ayaa wax laga doondoonan jiro waxay ka tageen iyo wax ka dhacay iyo meelahaasaa maarta waa la soo raadqaadi jira marka xoolahaa intaad gowracda isaga tag laleeyahay leeyahay wax cuna waayi maayaan kuwaasaaba ku raad joogaba oon soo dul istaagi jiro neefkii oo la qalay calaamadaha markay ku arkaan marka yacnii isagiioo kabtii dhiiggiisa la geliyey oo dhiiggii kuruska dhinaciisa lagaga calaameeyey intaa hadday ku arkaan waxay garanayaan marka inuu yahay neef hadyi ah sidaasay ku cunayaan marka waa calaamad laysla yaqaano macnaha oo caan ah saas way macnaha ayb wacan naajiyata alkhusaaci wa kaana wuxuu ahaa naajiya saaxiba budni rasuuli llahi sal alay wasalam nebiga hadyigiisii ninkii saaxiibka u ahaa buu aha saiibka macnaa ninkii waday ee ilaalinayay buu ahaa qaala wuxuu idhi qultu waxaan idhi kayfa sidee baan asnacu sancayn bimaa catiba wixii halaagsamo oo min albudni hadyiga ka mida wixii halaag ku yimaado oo dhimanaya oo hadyiga ka mid a maxaan ku sameeyaa rasuul rasuulilahi qaala rasulka wuxu uri sal lay slm inxarhu gowrac waqmis waxaad tiimbisaa ama dhex gelisaa naclahu kabtiisana fii damihi dhiiggiisa dhexgeli wadrib ku dhufo kabtii iyada ahayd safxatahu safxata sanaamihi waa kuruska dhinaciisa kaga dhufo wakhalli bayna annaasi wa baynahum kadibna isaga iyo dadka u kala dhex dhexbax isagiiyo dadka cunahaya isudaa marka faraha uga qaad falyakuluuhu ha cuneen marka rawl hamsatu baa warisay ila nasaa'i sanadkiisu waa saxiix waxaa saxiixinaya tirmidi xaakim dahabi iyo sheekh albaani way saxiixinayaan xadiidka horuu la macnay labada xadiisba waxaa ka muuqda adigii hadyiga waday inaan lagu ogolayn inaad hilibkiisa wax ka cunto keligaa ma ahe xataa kooxda aad ku wada socotaan hilibkiisa ma taaban kartaan laakiin qolo kale oo u socota xajka ama cumro u socoto oydaan isku koox ahayn hadday meesha soo maraan way cuni karaan ama idinka laftiinna sidaad u socoteenba waxaad ka duldhacdeen neef sidaasoo kaleeto qoladii wadatay ay saa kaga tageen waad cuni kartaan waxa la diidanya waxa wey adiga wada hadyiga iyo kooxda aad ku wada socotaan neefka waxba kama cuni kartaan dadka kaleo dhan laakiin waa u furan yahi waa cuni karaan ayib saasaa laga qaada waan hishaam bni curwata can abiihi aabbihii wuxuu ka warin ana saaxiba hadyi nabiyi nabiga sal lay sl hadyigiisii ninkii saaxiibka u ahaa waa ninkii u xil ilaalinayay waa naajiyat alkhusaaciga xadiiska hore ku jira waa ninkaa isagaaba qaala wuxuu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow kayfa sidee baan asnacu samayn bimaa catiba wixii halaagsama oo min alhadyi hadyiga ka mida ah. faqala nebigu wuxuuhi sal lay waslam kullu budnatin neef kastoo hadyi ah oo catibat neef kastoo geel ama lo ah ama ari oo caatibad halaagsanto oo min alhadyi ka mid a fanxarhaa gowrac horto uma alqi rid qalaa'idaha wixii qoorta u sudhnaa oo kabihii ah fii damihaa dhiiggeeda dhexdeeda ku rid uma kadibna khalli bayna annaasi wa baynaha iyadiiyo dadka u kala dhexbaxo isu yakulunaha yakuluunaha ya'kuluuha ha cuneene rawaahu maalik baa wariyey fi lmuwaa waa xadiis saxiixa ayib sida axaadiistu tilmaantay ayaa wuxuu leeyahay alimaamu tirmidi calayhi raxmat ullah waalcamalu cala hada cinda ahli اlcilmi sidaasay culimmadu qabaanoo hadyiga tatawuca ah een markaa waajibka ahayn hadyiga tatawucee ruuxa markaa ku laasimin een waajibka ahayn wuxuu leeyahay isaga ruuxa wada iyo dadka la socda midna inaysan waxba ka cuni karin ayb dadkaa kalaa laysu daynaya asagana hadyigii waa ka guday sidaasaa waxaa qaba shaafici axmed iyo isxaaq iyo keyrkii hadduu cuno ka warran bay leeyihin ah, hadduuba intuu qasho hilibkii cuno waxay leeyihiin wixii uu cunay qiimihiisii buu gudayaa hadduu lugta ka goosto lugta cunay lugtu maxay qiimo dhan tahay baa la dhihi qiimaheedii aad cuntay bixi baa la dhihi imaam maalik baa isagu leeyahay war ninkayaan qiimo la saarin hala daayo faraha laga qaado sidiisa haloo daayo laakiin jumhuurtaasi waxay qabaan maya waa qasab wuxuu kala qaaday marka sheekhu axaadiistu waxay kala qaadaysaa waxaan u jeedaa sida imaamu tirmidi uu leeyahay hadyigan axaadiistu ka hadlayso siday u fahmeen culimmada badankood waa hadyiga sunnada ah ilaan waan soo sheegnay hadyigu marna waa waajib oo waa farad marna waa waa nafli iyo tatawuc marka waxay leeyihiin kan waa midka tatawuca een laasimka ahayn ama midka faradka ahee laasimkae kugu waajibay kaa isaga xugum kalay siinaya imaam shawkaani isagu wuxuu leeyahay wax farqi ah daahirka axaadiista waxaa ka muuqata labadaa nooc inaysan farqi lahayn isku xugum yihiin laakiin waxaan u malaynayaa hadyiga laasimka ah inuu ka dhigi doono baabkan ku xiga masaladu kaga hadli doono haddaad tamatuc samayso ama qiraan samayso xadyiga kugu waajibay hilibkiisa wax ma ka cuni karta oo baabkan soo socda uu kaga hadli doono kaasaan u malaynaya inuu ka ixtiraasayo oo dee kaasi waa mid dhiig kugu laasimayoo tamatuc ama qiraan ka laasimay kaa isaga ah cunitaankiisa inuu sidan ka gedisan oo la cuni karayo ruuxii ee neefka qalay uu hilibka wax ka cuni karo ayaan u tegi doonnaa marka waxaa dhici karta inuu kan iyo kaas kala saarayo sidaas marka masaladu u kala duwan tahay shawkani laakiin wuxuu leeyahay wax farqiya igama muuqdo hada wabillahi towfiiq sal allahuma wslm cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi waslem